رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا كتاب الطهارة هذا كني كتاب الطهارة الطهارة كتاب كدي oo bal iimaan ayaa inoo soo dhammaaday waxaana inoo bilaabmaya dee cibaadaadkii ayaa inoo bilaabmaya kollayna culimada guud ahaan ama kutubtoodan xadiiska haba noqoto ama kutubtoodan dee fiqiga ah waxay u horreysiiyaan kitaabkan bahaaraday usoo horreysiiyaan waxaana arrinku uu yahay cibaadaadkii kolley cibaadada marka dee shahaadateynkii dabadeed cibaadada ugu weyn ee ugu fadliga badani waa salaadii salaadana shardigeeda dee la-aanteed baan ansaxayn si axaadiista ay nooguba imanayso ay tay intaan salaada la genin ruuxu inuu la sii yimaadaana waa dahaaradii bal markaasan baa deeto iyadoo salaada ay ka horeysiyaan cibaadaadka kale kuwa kale tartiibtooda kutubta axaadiis ayaanay iswaafaqsanaanba si ay u tartiibiyaan ayay dee dahaaradiina ay tahay salaadaba furaheedii bay noqon shardigeedii bay noqon saas bay dahaarada uguba bilaabaan <clears throat> marka haddaba kitaabkii dahaarada ayuu kani yahay oo mabxadkiisi iyo meeshii lagaba hadlayay kollay dahaaradna xagga luqada nadaafa un weeyaan oo waxyaalihii aqdaartii iyo waxyaalahaasoo laga dhowrsado la iskaba nadiifiyo ayaaba la yidhaah qolooyinkiina sharaxaysana halkan kollay qidco yaroo fiican ama fiqro yaroo fiican buu nawowi kaga hadlayaa raximah llahu tacaala in bal laftigan dahuur iyo duhuur waxa u dhexeeya wadu iyo wadu waxa uba dhexeeya isagoo qusli iyo qisli iyo markaa qasli iyo waxyaalaha caynkaasna kuba soo darayo umuuro kollay dee axkaam meelahan kuba leh macaani luqa-ana leh bal labada hore un haddaan qaadano kollayna waana inoo soo socdaan haddii alla yidhaaho waa wax inoo imanaye marka wowda ama iyo xarafka hore la damiyo ee alwuduء la yidhaah iyo aلظuhuuru ficilkan waa la imaatinkan ficilka naftiisuu noqonaya weysaysigan la weysaysanayo ama dahaaradan la dahaaro qaadanayo ficilkii uu ruuxu laba imanayay taasi noqonaysa aلظuhuur iyo alwuduء bal markaan kollay luqaadka meesha jireen mid kuba gaabsano haddii laakiin xarafka hore la fadxiyo oo alwuduء la yidhaaho adahurna la yidhaho kolayna waa wax labaduba inoo imanaya haddii a la yidhaha ama kutubtaba inoogu sugane wuxuu noqonayaa waxaan lagu dahaaro qaadanayo oo wadu waa biyihii lagu weysaysanayey dahuur waa biyihii lagu tadahurayay ama taas buu noqonayaa bal markaa taasba weeye imikana waa kan baabkii inoogu soo horeeyo wuxuu yihi baabu fadli lwuduu'i ficilka naftiisii baan ka dhigaynaa waysadii maka markaa maha biyihii wawdi way noo damisanta waa ta aan luqadaba horeysiinay <coughs> bal wuxuu u baabaysan yahay waysadu fadliga ay leedahay waysadan aan weysaysanayno kayfiyad iyo umuure way inoo dambeeyaan oo iyadna baabaaba inooguba iman iyo waxyaalo haddii a la yidhah way nala socon doonaanba ee bal fadliga laakiin ay leedahay ayuu baabkiisii yahay xdثna إسحاq بن maنصuر qال xdثna حbان بن هiلال qال xdثna abاn qال xdثna يحيى أن زيدا xdثه أن أbا سلام xdثه عن أbي مالك الأشعري qال أنه qاal bal kollay casharka malaa dee iska yar dheeraan kara wktina waabay waxna way naga go-eenba sanida wax saasa joogsigaygu kollay ma ahaanayo meel loo yar baahan yahay mooyaane lakiin bal ninkan hore aynu xaban ibnu hilaalna usoo marnay dee uxun bay haytay inaan dabdino waayo xibaan iyo xabaan labaduba kutubta ama xadiid bukhaari iyo muslimba way noogu sugan yihiin xibaan iyo xabaan culimaduna way kala farqiyaan ama kutubta khaasatan baabka dee mutalifka iyo mukhtalif way ku kala farqiyaan laakiin ninkan sheekyada muslim iyo bukhaari iyo usheeka sheekooda sheekooda waa ninkan aan inoo kale halkan gelaya xabaan ibnu hilaal weeye manaa xibaan maaha xaada un baynu ogaanaa ninka ayna hilaal xadu ay fadxisan tahay wakti kale insha allah bal haddii marka meel kale munaasabo kale timaada rag kale oo magaca la wadaagsanaya ayaa jiro ama xibaan kuba yimi ama xabaan kuba yimi markaasa dee way kooban yihin oo wax la kala farqin kare lakin bal ninkan waxaan ku dabdinaynaa dee si kale xataa hadday kutubta wax kala dhacaan ninkan magaciisa waa xabaan xaadu way fadxisan tahay abaadna waa abaan ibn yaziid alcadaar waa nin iqa oo atbaacu taabiciintii kamid eh yaxyahana aan inoo magacownayn iyadoo dee yaxyayaal ah andhowra aan soo aragnay waa ninkii taabiciinta raggii ugu yeereeraa kamida caalimka yaxya ibn abi kasiir weeye kaasba weeye maantana wuxuu ka warinayaa nin zayd la yidhaaho ayuu kaba warinayaa in zaydkana abasalaam labadooduba waxaan filayaa way cusub yihiinba waana laba nin oo isu awow ah oo zaydkani waa sayd ibnu salaam ibnu abi salaam weeye oo zaydkan waxaa abu salaamkan oo mamduur la yidhaaho baa u awowa arrinka meesha jirana waxa weeye yaxya ibnu abi kahiir waxaan nidhi waa taabici taabiciinta raggii ugu dambeeyeyna weeye zaydna cid saxaabu arkay oo uu laba kulmay ma jirto oo markaa wuxuu noqonayaa atbaacu taabiciintii buu ka mid noqon walow isku waktigiin oo aanay kala yarayn oo dee dadka taabiciinta ugu yaryaraa uu la mucaasarooday ninkani markaa taasi waxay noqonaysaa waa nin taabiciyo aan taabic ahayn wax ka warinaya sanadkii markaa kuma sugnaanaysa abasalaam awogii mamduur waxa weeya waa nin de adigu waxa weeye siqaa labadooduba waxa ay tahay un waana nisbooyinka u yimaada abusalaam alxabashiyo ama mamduurin alxabashiyo magaciisa mamduur baa la yidhaahya qaaliban xabashi marka sida bilaal iyo marka dee ay waxa weeyaan nisbadaasi ay timaado waa xabashada nisbadood weeye laakiin ninkan intooda badan culimadu waxay raajax yeelaan xabashinimadan loo nisbeeyey inaanay dee jiilkan ama beledkan macruufka aanay ahaynba ee ay tahay uun reer iyaguna magacan lahaay oo ximyar kaba mid aha ayay nisbadu tahay oo waa adigu ama khaas halaba yidhah ama ximyar buu ahaaye laakiin waa xayi min alyaman ayaa xabashinimada loo nisbeeyatay maaha si dee kuwa kale ay kuba imanaysaa bilaal iyo amtaashe ay kuba imanayeen saxaabigana caawa inoogu horeysa abu malik alashcari magaciisa culimadu way isku khilaafsan yihiin oo xaris waa la yidhi cubayd waa la yidhi kacb waa la yidhi camrin waa la yidhi waa nin reer sham oo saxaabi nimankii ashcariyiintii kaba mid ah axaadiistiisna aad bay u yartahay kitaabka muslim xadiidkan iyo xadiid kaleo sanadkan un isna ku iman doona kitaabuljanaais haddii ilaahay na gaadhsiiyo ayuunbaabu ku leeyahy saxiixa muslim bal waa muqilo kutubta axaadiid badanoo sidaasuu ku leeyahy ma jirto abu malik alashcari qaala wuxuu yihi waa xadiidkii arbacuunkan inooguba yaalay ahamiyada uu leeyahay iyo macnihiisa ballaadhan daraaddeedna way uu ugu tiriyey axaadiistii jawaamicda ahaa iyo kitaabka u axaadiida ku ururiyey alarbacuun oo kuba soo daray weeye arrin kalena way yar jirtaa intaan halkan kaba bixin sanadko sanadkan aan hayna wuxuu kaba mid yahay asaaniidii marka la eego raggii xufaadda sida daaraqudni iyo raglihi ay muslim ku bushiyeen xagga ictiraadka iyo naqdigu kaga yimina waxay leeyihiin xadiidkan imaka marka la eego abu salaam malik waa loo dhexeeyaa bay leeyihiin waa raggii xufaad ahaa muslimna sidan uu kuba wariyey de agtiisa waxaa la arkaa inuu sida nawowi leeyahay samac xaggiisa kaba sugnaaday laakiin raggii xufaadda ahaa ayaa waxay leeyihiin aba salaam iyo abu malik waa loo dhexeeya in cabdiraxmaan ibnu kadmin la yidhah baa ku sugan markaa sanadka inqidaac baa jirayo ninkaasa udhexeeya kollayna in cabdiraman abusalaam oo cabdiraxmaan ibnu qadmin kaba warinaya waa sida nasaa-i iyo ibnu maaja ay ku wariyeen oo nasaa-i iyo ibnu maaja muslim way la wadaagsadeen halkana waxaa kuba sugnaa cabdiraxmaan ibnu qadmi baa u dhexeeyey xadiidka markaa yaxya zayd kaba wariyey riwaayaadka kale nin kaleo ay walaalayiin zaydkao mucaawiyat ibnu salaam la yidhaaho ayaa ka warinayo deeta isa in abulfadl ibnu camaar ishahiid oo kale iyo axaadiid sodomeeye oo uu balkalam ka keenay oo isa kitaabkiisa waa madbacaysay adigu dee kolley waa la madbaceeyey ma waa dhowr iyo soddon xadiis oo kuwa muslimkaa ah midu isaguna waa ragga bal waxyaalo iyo naqdi kulaba yimi ayaa wuxuu yidhaahaa o ninka abulfadl ibnu camaar ishahiid shahiid waxaa loo yihi oo saddex boqol iyo toddobiyo tobankii jiradaas nin kaloo malaa caalim ahaayo walaal ahaayna waa lala dilay iyo iyadoo yowmu tarwiya la joogo dee loo dareerayo markaa mina la dareerayo waa saddex boqol iyo toddobiyo tobankii ayay soo galeen nimankii qaraamidada ahayd xaramka soo galeen oy halkaa kumayeel iyo kumayaal dadkii waxay ku laayeen oo markay xajarulasudkana qaateen ee koob iyo labaatan sanadood la maqnaayeen maalintii buu dhintay o deeta halkan hadiyo goor u yimaada abu shahiid waana dee ninkaa xaafidka ee imaamka ahaa kitaabkiisina waaba ina soo gaadhay o de amba dabcadiisa waan haystaa <clears throat> waxay leeyihin mucaawiya kol hadda zayd walaalkii uu ka wariyey marka zayd mucaawiya can zayd an cabdiamaan ana can cabdiraxmaan ibni kadmin mucaawiya isagaa yaxye ka yaqaano axaadiista walaalkii oo taasay raajax calaa kulli xaalin matin waa matin saxiixa waa naqdi yaroo sanadka kuba yimi cabdiraxmaan ibn kadmin oo nin siqa ah qolooyinkii kalena way ka wariyeen matinka waa inoo saxiix waana matigaa dee axaadiisii jawaamicdaa kaba mida eh, laakiin sanadkan gaarka ah ee muslimna ra'yigiisa marka la eego ama si u arkay la eego nawina wuxuu leeyahy de waxaa imika lagu jawaabayaaba inay dee muslim samaaciisa usugan yihu isagu meel kale ugaba sugnaaday calaa kulli xaalin raggii nuqaada ah, halkan way naqdinayaan inqidaac bay ku naqdinayaan laakiin arrinka jira waxa weeye mataga waa inoo saxiixo ina xadiidka wax alla wuxuu ukeenaya taasi ma jirto waa inta yaree jirta qaala qaala rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi addahuuru imaka adahuurtana ma aqriyayo sababta waxaan waa soo kala qaadno markaan duhuur nidhaahno waa ficilka naftiisa waa la imaatinka lala imanayo waysadii la weysaysanayey maydhigii la maydhanayo wixii weeye ama dahuur haddii la yidhaho biyaha lagu weysaysanayo nafteeda ama waxaa lagu dahaaro qaado inu noqon laha kaasna fadligu dee imaka fadligan laynoo sheegaya kuma tacaluqayo haddaba addahuuru waa bal imika waysadii la weysaysanayey la dahaaro qaadanayey shadrul iimaani iimaanka barhkii weeye iimaanka barhkii weeye walxamdu lilaahi lafdiga alxamdu lilahina tamla misan bal casharka si inoogu socdo kollay xadiidka xadiidkaa dee arbaciin waxaan filaya de inaan soo dhigan naguma jiro ilaa intaas ama inaan la arkaa inan dee aqrinay oo taas waxa weeye markaa wax weynan ugu sii joog joogsadaa ma jire lakiin lafdigan ba de ashadr iman lafdiga shadr horta waa bimacnaa niصfi ayaaba shadr la yidhah de kale oo jihaye waa kan fawali wujuhakum shadrahu iyo de macaani kale u yimaadeen lakin halkan waa bimacnaa niصfi bu u yimaadaa dahuurku imaanka shadrigii weeye waa imaankiina waa tan aan garanayno wuxuu yo imaka aban kitaab soo baxnay niskan uu imaanka barhkii yahay maxaa macnihiisu yahay aimada qaarkood ba waxay yidhaaheen macnuhu waxa weeyaan ajrigan aan ka helayno imaka fadligaasu inoogu baabaysnaa waysadan aan weysaysana ama dahaaradan aan dahaaro qaadanayno ajrigaas marka la ilaahay inoo laablaabuu ziyaadiyo waa tan ugu yaraan toban baa la gaadhsiin waaa dee inaa taasna waa ka badnaan karaa bixasab ikhlaas iyo umuura <coughs> tadciifkiisa iyo marka la eego ayaa wuxuu gaadhayaa iimaanku ajrigii ulaa kale barhkii waa bacdigood say yidhaaheen kuwa qaarkood jaanib kale ulaba kaceen oo wixii ka horreeyey waa duminaya waa baabiinaya dembigii baa lagu dhaafayaa dee siday inoo soo socotana dahaaradan ama weysadan la weysaysanaya kafaare ayay bal ruuxa sakaa'irtiisiiba ha laba yidhaaheen dembigiisii hore ayaa dembigii baa lagagaba dhaafayaayo jaanibkaas buu markaa niskii ama uu kaba yahay taasba waa la yidhi aduu bal kolley waxyaalaha laakiin tay u raajax yeelaan ee halka nawi iyo kayrkiina ay raajax yeelayaan la arkay inay ugu daahirsan tahay laftigan iimaan in laguma fasiro weeye salaadii lagu fasiro oo ilaahay baa wuxuu ihi subxaanaه watacaala qur'aanka wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay ma ahaanin mid iimaankiina iimaanka halkana salaadu ahaa mid dayacaya ma ahaanin oo waayo markii ay qibladan loo soo wareejiyey in loo soo jeesto iyadoo toddobiyo toban bilooda taqriiban ama lix iyo toban loo tukanayay kacbadii me baytulmaqdis intii aan kacbada lasoo wareejina dadka qaar ay dhinteen ba iyagoo xaggaa u tukada ayaa dadka qaar ay yidhaaheen talow xaaladoodii ama salaadihii aan xaggaa loo tukanaya maxay noqon ilaahay baa wuxuu dee salaadiini a xaggaa uma tukanayseen ilaahay ma dayacayo ajrigeedii waa leedin haddaba markaan iimaankii kaba dhigno salaadii kuma fasirno ee waysadu salaada wayse la-aan maba ansaxayso markaa shadrigeedii bay noqon oo waa waxaa sixadeedii baa ku taagan haddaan wayse lalaba iman oo ruuxu isagoon wayse qabin uu salaad tukadana salaadii ma ansaxayso marka maxaan kuma fasiraynaa duhuurka iyo waysadu waaba iimaankii oo salaadii ah barhkeed weeye oo waayo la-aanteed maba ansaxayso waana sayde bal matalan ayimada qaarkood ay qowlka ay raajax yeelaan oo de bal matalan taas weeye kolley aqwaal kalena way jirtaa waa intan ku dhaafayo والحمd للahi lafdiga waa الحamd لله oo dee xmbaarsan sbaan dee ilaahay ku xamdiyaya nicamtii aan laba koobi karayn iyo guud ahaan iyo xamdiga ilaahay subحaanaه wataعaalى dee daat ahaanba uu mutay asal ahaan uu mutay taas taasi tamla-u waxay buuxinaysaa waaba kelimadaasba ama labadaa kelimo waa xagga marka le almisana oo dee kolley waxaa nusuus kala duwan ba inooguba sugan qur'aan iyo xadiis baa acmaasha in la miisaamayo acmaashii markaa la miisaamo in dee miisaankii kolna cuslaan kolna fudlaan waata nusuusta kala duwan ay nooguba timi kana alxamdu lilah dikrigaas iyo xamdigaa ilaahay taasna waa camal haddaba waa ilaahay fadligii camalkan ama iyadii ha la yidhaaho waa ajrigeedii siay barhkood ku awileen ama waa iyadii oo dee waxa weeyaan taas dee jismi looba yeelo sida acmaasha kaleba loo miisaamo ayaa waxay buuxinaysaa miisaankii ayay buuxinaysaa wasubxaan allahi wasubxaana allahi walxamdu lilaahina tamla-aani way buuxinayaano waa labadaa kelimo ama labadaa dee cibaaro oo iyaguna tanziih ilaah subxaanaه watacaala laba nasaho oo waxa weeyaan taas oo ruuxii ictiqaadiyo dee jaanibka kunoo dhawaaqo iyo dee xamdigan ilaahay uu kula xamdiye wixii uu siiye nicam kasta oo dee taasna xambaarsan isagoo dee inuu ilaahayna xamdiga leeyahay isagiina rabbi uba baahan yahay oo dee aan lexdana kaba maarmahayn taasi waxay buuxinayaan tamla waa labadoodu waa shakiya aw tamlo ama mid kastaaba ma bayna asamaawaati waalard oo tamlo waa cibaaradaas ee iyagoo wada jira ama taml aami waa labadoodaa buuxinaya ama tamlow waa cibaaradaas wada socotee subxaan allah walxamdu lilah maa bayna asamaawaati waalardi ayay buuxinayaan waana fadli weynba wey wasalaatu salaadu nuuru nuur weeye oo salaadu iftiin weeyaanoo dee qalbigii ruuxa markuu salaad uu isagoo ilaah daraadii u tukanaya khaashicana tukado qalbigiisii wayn uu nuurayaaba jidhkiisiibay u nuureysaa qabrigiibay u nuuri qiyaamay u nuuri nuur weeye salaadu bal matalan markaas weeyaan oo salaaduna iyadu nuur weeye waana dee ina salaata tanhaa can alfaxshaa'i walmunkar nuurkan dee uu iftiinsanaya iyadii xumaantii ka joojinay kaba ilaalinaysaa wanaaggii ku dhiirinaysaa ku xambaareysaa qalbigii iyo wejigii wax kastaana markuu salaad ruuxu uu ku khushuucay uu tukado waa u wada iftiimayaan qabri iyo qiyaamana way u nuureysaayo nuur weeye wasadaqatu sadaqaduna burhaanun xujo iyo daliil weeye oo ruuxu sadaqadii uu la baxay waxay daliil u tahay iimaankiis waayo maalkii waa la jecel yahay ruuxii bal matalan markaa iimaan lahayn ama munaafiq ahaiyo waxyaalahaasi dee waxba inayma rumaysnaba ajrigan iyo sawaabkan ama danka laha oo uu ku culus maalkii inuu bixiyo waxyaala hadduu bixiyana waa riyayo ayuu u bixinaya haddaba sadaqadii ruuxu uu la baxayey ilaahay daraaddii uulama baxayey waxay daliil u tahay calaa sidqi iimaanihi weeye waayo wixii maxbuubka ah markuu bixiyo isagoo ajri iyo sawaab ilaahay kagaba doonaya taasi daliil waxay u tahay xujona u tahay iimaankiisa inuu run yahay bay daliil u tahay wاصbru sabriguna diyaaun iftiin weeye kollay nuurun iyo diyaaun dee labaduba waa iftiina way kala xoog badan yihiin oo qur'aankaba waxay nooguba sugan ilaahay isagoo cadceedda iftiinkeedan wuxuu ku sifeeyey inuu diyo yahay ama wajcala اlqamara nuuran qamarka isaga wuxuu kaba dhigay inuu nuur iyo waa labadaa iftiinee kala xooga badan haddaba sabirkuna ee salaadii iyo soomkii iyo bal matalan zakadan iyo ama sadaqadan iyo xajkii iyo acmaashii oo dhan baa soo geliyo sabirkii sharciga ahaa waa sabirkii lagu sabrayay takaaliifta iyo mashaqaadka daacaadku guud ahaan leeyahay oo markaa salaadiina de waa qeyb kaba mida acmaashii kalena way soo gelaysaa waxaa kaloo sabirkii sharciga ahaa ah naftii oo laga xakameeyo waxala wixii mukhaalafaad ahaay oo dhammi kaasna isaguna waa sabir oo wixii manhiyaadkii mukhaalafaadkii laga dheeraado nafta lagaba joojiyo mujaahado badan bay taasna u baahan tahay iyo dee ruuxii mujaahado adag bay ugaba baahan tahay waxaa kaloo sabirkiia waxyaalahan masaa'ibtii iyo aqdaarta ilaahay almu'lima uu ruux adkaysto raalli kuba noqdo ama uu kuba sabro marka waaba umuurtii diintii oo dhan oo haddaba isagu waa iftiinkaa weyn ee xooga badanba ayuu noqonayaa sabirkii marka waana sabirkaa dee daacadii ilaahay laguma sabrayo macsiyadiisii laga sabrayo naa'ibaadkii iyo anwaac almakruh ee ruuxina markaa ruuxaas sawaabkii ku taagan iftiinsanaya nuurkana ay u noqon adduun iyo aakhiraba ama iftiinkaa weyn ayuu noqonayaa sabirkii wlqur'aanu qur'aanku xujatun xuja ayuu yahay laka adiga ku yahay oo haddaad ku camal fasho ood isagii awaamirtiisii u diranto nawaahidiisii aad ka dheeraato tilaawadiisii aada badsato laasimto adigoo tadaburaya xuju kuu noqon adiga kuu dooda kuu shafaaco qaada si rasuulka ilaahay ba salawaat ullaahi wasalaamu calayh uu inoo sheegay xadiid kale qur-aanka iyo soomkuba inay shafaaco qaadayaanoo dee aankii waa ruuxii ku camal ku dhaqmayay isagii bal mathalan ayuu u shafaaco qaadaya shafiic buu noqon aw calayka ama korkaagu xujo kugu noqon oo haddii uu ruuxi dee qur'aankii kaba hijroodo ku camal fali waayo awaamirtiisii ka tago nawaahidiisii ka joogsan waayo qur'aankii isagaaba la doodaya xujo kuba noqonaya dee bal waana kol haddii uu isagu xujo kuba noqdo la doodo dee waxa weeyaan isagiibaaba hadhow loo dhiibayaayo naar geynayaba oo dee waa maxilun musadaq ba qur'aankii wاlqur'aanu xujaة laka و calayka kulu naasi dadka dhammaantood yaqdu waa dadkoo dhami ruux kastaaba dantiisiibuu u tasarufaya waa kalahayaa dee waa wuxuu u saciyayaa bal waxyaalihii hawlihiisi iyo masaalixdiisi iyo binafsi fabaa'icu nafsahu fa waxa kaba ama fabaa'icun waa iibinayaa si guudba guud ahaan nafsahu naftiisii oo dadkii ama ruux kasta waa bin waa saciyayaayo waa tasarufayaayo waa kaa hawlihiisi iyo danihiisiibuu ukalahayaa marka fabaaicun waa iibinayaa nafsahu naftiisii marka laba xaaluu noqon famuctiquha marka waa xoraynayaao aw mubiquha markaas waxa weeye e ama naftiisii buu ilaahay subxaana watacaala buu kaba iibinoo waa adeecayaa naftiisii markaa ilaahay markuu adeeco naftiisii buu taas rabbi buu kaba iibin oo taasna waxaa ka dhalanaya naarti naar kaba xoreeya naftiisii ama shaydaan iyo hawo ayuu kaba iibinayaayoo uu raacayaa shaydaankii iyo hawadiisii buu raacayaa taasna maxay keeni aw muubiquha inuu halaago saasuu kuba halaagsamayaayo dadkiiba markaa xaaladoodu taa kale waa xadiis de bal intan kuba gaabsanaya laakiin waa xadiis aada u ballaadhan mala halkan ninkii doonaya inuu sharaxiisa iyo wixii la yidhiyo umuuraha aada u tatabucana ala kitaabkan u tilmaami karaa waaba kitaabka ibnu rajable iyo arbaciinka iyo tobanka xadiidu ku kordhiyay oo kuba sharxay jaamic lculum walxikam kollay ma yaraysan de waayo kitaabka waa kitaab ron sharaxa ninka sharxayana waa nin de intuu cilmina lahaa camal la lahaayoo umuura de camalkii waa dadkii dhawqa daaca ahaaneed iyo dhadhankeed iyo camalkaasnaba lahaa hadaladoodu markaa hadalo dee ruuxa eh, matala aqoonna u leh bal hadalo dhab ahaan qalbi run sheegayana kaba soo baxay ahayo manaa xadiidka bacnaan leeya iyo waxyaalihii la yidhi umuurihiisi isagoo nusuus badan oo kala soo aroorinaya u kuma sharxayo bal kolley waa muhim ina u laabantaan jaamic اlculum wاlxikam xadiidkan markuu qabanayo ibnu rajab isagoo dee kolley kitaabkuba kitaab wada mufiid ah in si axaadiisa wada sharxay kontonka <clears throat> baabu wujubi طahaarati lisalaati طahaarada wujuubkeedii ayuu baabkiisi yahay hada baabu wujubi طahaarati lisalaat macnaha salaad marka ay noqoto waa aya salaa salaad kastaba hadday tahay dee sunne hadday farad tahay hadday salaadahan ay tihi hadday janaazadan imaka tukanna ay tahay salaadba wixii lagu magacaabayay in ruuxu dee waxa weeye marka intaanu tukan horta usii dahaaro qaato weysaystuu daahir yahay haddii aanu markii hore weyse qabin bal taa wujuubkeedii ayuu baabkiisii yahay xadaثna سacيid بن maنصuuri وqtaybaة بن سacيidi وabu kamilin الjaxdariyo dhammaanba waan soo aragnay fadl بن xusein abu kamil kan waa la idhaah walafdu lisaciidi lafdiga inoo soo socdana saciid baa leh qaale waxay dhahan saddexdooduba sheekh keliyay wada leeyihiine xadaثana abu cawaanata oo dax بn cabdالlah اlyashkuri عن سماك bni xarbin can مصعب بن سعد qaala أنه qaala sanadka waan soo wada aragnay ninkaa ugu dambeeyey unbaa imaka inagu cusub nin caalim oo ثiق ah waana ina sacd بn abi waqaas weeye kolley labadinoo koley walaal ahaayeenna horeynu usoo aragnay waayo dhowr nin baa ruwaada ilmo sacdi بn abi waqaas intaan imaan ku jirnay baynu kuwa soo aragnay isaguna waa nin adugu markaa taabici ah ثiq ah caalimna ahaa axaadiid kala duwan leh waana dee aabihiina axad alcashara ama ninkii tobanka jannada loogu bishaareeyey uu geeri dambeeyeyba weeyaan sacd ibn abi waqas wuxuu yihi markaa muscab qaala dakala cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumar baa soo galay oo wuxuu usoo galay cala bni caamirin ninkii ina caamir buu usoo galay yacuudu xaal uu booqanayo walxaal huwa ina caamir mariidun uu xanuunsanayo macnaha waxa weeye ibnu caamirkani riwaayo saxiixeyn iyo kuma lehe dikrigan buu ku leeyahay waana nin cabdullahi ibnu camr ibnu qurays la yidhaha reer cabdishamsi ahaa waana nina cثmaan iبnu cafan ay mabti ahaayeen oo cثmaan abtigii baa dhalay cثmaan iبnu cafan abtigii baa dhalay abi muسى aلأشcari dabadeedna isagoo basre u magacaabay oo waali kaba ahaa waxaan filaya sagaal iyo labaatankii hijrada iyo meelahaasay ahayd markii dambena wuxuu ugu daray adigu faris buu ugu daray waana ninkii markii dambe dee imaaradiisi iyo waktigaa uu isagu markaa ciraaqna isagaaba horta basra iyo amiirkeeda ahaa farisna isagaaba amiirkaba noqday oo cusmaan uguba daray markii faris waktigiisiina intii uu isagu imaaradiisiina waa markii la dilay ninkii ugu dambeeyey ee nimankii reer furus waayo markii de dagaalkii qaadisiya dhacay dabadeedna ee madaain iyo la qabtay oo caasimadoodii laba galay iyo zajrid ninkaa la odhanaya boqorkii ama kisrihii ki kisrayaashii ugu dambeeyah waa ka tegay meesha faris buu qabtay lama qaban lamana dilin nahawanda markii dambe de waxa weeyaan dagaalkii isaguna aan dee qaadisye kaba dhicinna dabadeed dhowr sanoo dabadood aduu weli faris ba waa ku dhex jiray ugu dambeyn waxa la dilay waqtigaa uu isagu ahaa isaga ahdigiisiina khurasaan dhammaanteed baa la wada furtay oo waaba taasoo kolley khurasaan maha khurasaan me mala kirmaan iyo sijsataan iyo inahaasoo oo dhan ba ahdigiisii bay muslimiintu gaadheen ay furteen markii uu isaga ilaahay u dhib yareeyuu makan siiyey inuu dhulkaa la wada furo ayuu naysabur waa khurasaan buu kasoo ixraamtay halkaa malaa shukri ilaahay taa uguma shukriyayey walow markii dambe uu soo gaadhay oo cusmaan ibnu cafaan oo dee amiir almu'miniin ah taa kuba canaantu yihi kararta binafsik waayo waa dariiq dheer oo masaafo dhowr biloodna dee biro lasoo soconayona weyeyne maha socodkeennan imakana oo kale bal adigu taas ba waa ninkaasoo oo cabdullahi ibnu caamir oo kolley xaaladiisu nin geesiyana u ahaa nin jawaadana u ahaa waana ninka dhulkaas iyo dee bal matalan waqtiyadii imaaradiisii dhulkaa muslimiintu ay qabteen kolley xaggaa ixraamkaas khurasaan oo kale iyana bukhaari walow dikrigiisana kuma sugan halkan magac ahaan lakin dee taas karaahadiisi iyo waxaas way kuma sugantay tahay bukhaari xaj dhexdiin haddaba bal ninkani waa taas bu dee ugu dambayna markii dambe dagaalkii jamal waa joogay lakin sifin isaga kamuu qeyb gelin oo dadkii kaba dheeraaday bu ahaa mar dambe haddana mucaawiya waktigiisii u magacaabo malaa dhowr sanood markuu joogo haddana adugu bal matalan markaas uu ka qaaday oo waxaan filaya inuu markii dambe madinaya kuma soo noqdee waa intii adugu bal matalan kolley wa waa intii uu soo noqday dabadeed waayo maha waktigaa ibn cumar halkaa lama joogin waa waktiga dambe o khilaafo ama imaaro waxaa amiirnaba ma ahayn waktigan uu xanuunsaday cabdillahi ibnu camir ayuu u yimi faqaala wuxuu yidhi ibnu camir baa odhanaya alaa tadcu llaha lii miyaanad ilaahay ii baryeyn macnaa ilaahay ii bari inuu icaafiyo ama bal de haddii wax kale isaga weydiisanayo inuu ugu duceeyana ilaahay ii bari iyo ibna cumar ina cumarow qaala wuxuu yidhi ibnu cumar inii anigu samictu waxaan maqlay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi yaqul xaaluu ku qowlayo laa tuqbalu lama aqbalayo salaatun salaad maxalu shaahidku waa intan bigayri duhuurin dahaaro la-aan oo salaad haddii aanu ruuxu weysaysan haddii maydi lagu leeyayna waa taasoo waa duhuurkii oo dee aanu taasna wax xadis weyna adigu aanu labadii xadis ka daahir noqon salaadii lama aqbalayo macnaa maba ansaxayso weeye ilaahayna subxaana watacaala kama aqbalayo bal taasba weye taas baan rasuulka ilaahay isagoo leh maqlay halkana inay dahaaradu shardi fii sixati salaad u tahay waa masalo aimadu ay ama muslimiintu ay kuba ijmaacsan yihiin oo xadiiskuna ta inooguma sugan waa wujuub dahaara lisalaat waana masale mujmacaan leenahay laguma ijmaacsan yahay salaaduna waxaan leenahay ee salaad kastaba ay jiraan bacdi de ama kolley waa qowl shaad ah oo dee inay iyaduna salaadii janaasada waa salaad si ay barhkood oga soo naqliyo ay leeyihin salaada janaase oo kale taasi waxa weeyaan waxa weya iyada dahaara shardi uma lakin waa salaad weeye salaad baaba lagu magacaabay salaad wixii lagu magacaabayna sunaheed iyo faradkeed iyo nooceedba waxa weeye dahaaradu waa u shardiba la tuqbalu salaatu bigayri duhuurin bal umuurahaasi waxa weeye waa umuuro cad xadiidkuna taas buu maxalu shaahidku inoogu baabaysnaa halkana sharaxa kolley masaa'il ku tacaluqsan iyo umuurahaas ayaa uu sheekhu yar dheereeyey oo dee usluubkiisii aad u sahlanaaye aad u macaanaana uu soo cardiyey bal matalan taasee sharaxa ciddii haysata waa eegan doontaan bidn الlahi taعaalى bal muhimka khulaasada kolley taa weeye walaa صadaqaة sadaqana ilaahay ma ama sadaqana lama aqbalayo min guluulin khiyaamo iyo guluul xaggi oo ruuxu waxaanu isaga u banaanayn oon xaqiisii ahayd hadduu sadaqaysto la baxo ilaahay taasna kama aqbalayo guluulku asalka hore waa khiyaanada haniimada marka gaalaba lala dagaalamaye xoolo la helo intaan la qaybin dadkii dee waxa weeya khumusna waa jira arbacatu akhmaasna dadkan baa leh wixii iyadoo intaan la qaybin haddii wax ruux ka xado waana aynu soo maray xataa inay shahaadadii wixii uu kuba mudan lahaa ay manciday waa taasoo rasuulka ilaahay mawaalidiisii kaba mid ahaa wuxuu qaatay maraba ay ahayd shamlo ay ahayd markii la yidhi fulan waa shahiid uu yihi rasuulka ilaahay may maha shahiid ha odhanina taasoo waxaan ku arkay naarta fii cabaaqatin qad waa maro yaro ama busayr ama wuxuu dee meeshii kaba qaatay un iska daa wax kaba weyne haddaba quluc asalkiisu taas buu yahy lakiin halkan waxa weeyaanun wax kastoo dee si loo qaatay un xaq la-aan laguma qaatay ayaa quluulkiia taasna ilaahay ma aqbalayo macnuhu waxa weeyaan ruuxu dee wixii aanu isagu xaqu lahayn wixii uu khiyaansaday ama in saasoo kale qaniimaha ka khiyaansado xoolihii uu gacanta ku hayay dee dadkii madaxda ahaa iyo taas iyo waxyaalo waxaanu isagu de inay wixii waxaan waa gacantu ku hayaayo masaarif bay leediyo meelihii lagu bixinayo wuxuu isagu leeyahy maha waa maamulaya un hadda wixiisa uu doona ugu tasarufo ama u qaato ama uu masaajidaya waxyaalo kuba dhiso wixii on dee taas ahayn wixiisii aan ahayn masaarix guudna aanu kuma bixinayn ama cid uu siiyo oo kale wixii ma soconayaan oo de waa sada khiyaamay noqonaysa ama ilaahay markaa ma aqbalayo weye walaa sadaqatu min gululin ibn cumar markaa ninkii muxuu ku yidhi wakunta cala basra basrada amiir bari ka ahayd iminka markaa ma aha kolley de waxbaa kugu soo galay buu leeyahay kolley wuxuunoo basraad ahaydoo dee gulul kama badbaadin nin madaxaad ahayd xoolaad gacanta ku haysay badee jihaadada ayaa wixii oo dhanna isaga gacanta ku wada hayay marka kama nabadgelaysid buu leeyaho xuquuq baa kugu tacalluqsan ama xaq ilaahay ha noqoto ama xaq dad ay leeyihin haba noqoto marka adugu kolleyna waxa weeyaan waa zajrin ama isagu ku dhiirinayo uun inuu wixii ka toobad keeno wixii bal haddii waxyaalo u og yahayna uu waxaasoo dhan iskaba celiye kolley maaha deeti ujeeday in ruuxii de xataa hadduu faasiqyay aan loo ducaynahayn aan ducada cidi u ducayso kol haddii waxyaalahan oo kale uu ku dhex jiro ama waxyaalahan ay kaba dhaceen ducada aan looba aqbalahayn waayo de camalkii muslimiinta maxaa gaaladiiba hidaaye in loogu duceeyo kii faasiq aha in ilaahay soo hanuuniyo looguma duceeyo waxyaalahaas bay hayde arrinku waxa weeyaan waa adigu isagu ku boorinaya ku dhiirinaya inuu tawba laba yimaado mukhaalafaadka iyo waxyaalaha caynkaasa ee waxaana dhibteedu tilmaamayaayo ducadii u ducayn lahaa baabu iska diido dee kolley waxbaa kugu baxsaday buu leeyo xaalada taas wayd oo kunta cala lbasra xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاr qاl xadaثna mحamed بن جaعفr qال xadaثna شhuعبة xا وxadaثna abubكر بن أbي شhaybة qال xadaثna xuseين بن عalي عن زائdة qال أbو بكر ووkيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بhda الإسناaد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل wa xadيثkii makaan kaba soo baxnay isنaadnada waa سماك بن حربina markii horeba waa inoogu sugnaa halkaa inta ka horeysa simagun bay asanidi soo yeer galeen lakiin cibaara ah aniga waa ta ii taala idinkana warmahayo de kole wax laga yaaba inay si inoogu wada taalo hadday mutuuntu qaar ay kala dunaadaan mooyaane waana cibaaradan eegayo eeg xagga marka la eego marka hore maxamed ibnu bashaar iyo maxamed ibnu musana labadoodaas maxamed ibnu jacfar gundar bay kaba wariyeen gundarna shucbu kaba wariya taasi iyada waa mida way caddahay abubakr bin abi shayba waa shak saddexaad oo muslimle iyo meeshii haddana uu soo celiyey xusein ibnu cali aljucfi buu kaba warinaya isaguna zaa halkaasna waa zaa shucbuu laba siman yahay lakiin cibaara igu soo noqotay qaala abu waa abu ibn abi shayba wa wakiicun aniga waa sida ii taala kollay nusqooyinka kitaabkuna ama usuushuu way yar kala dudunaayeen barhkood ba halkan waxaa dhacay ma garan kara mutunta haysataan inay kuma sugantahe qaala abu bakrin waxadahanaa wakiicun can israa'iila oo aniga ii oray inay taasi dhacday taasna way caddahay oo macanaa abubakr ibn abi shayba ayaa mar wuxuu yihi xadahanaa xusein ibn cali can zaa'idata maxaa kaluu yihi haddana xadahanaa wakiicun can isral israilkana waa zaaide iyo shucbaba ninkay kaba warinayaan lakiin sanadkun baa kii hore kaba gaaban nusqooyinka qaarkood sa dhacday qaala abu bakrin wawakiicun xadaanaa oo ay un xadaanaa iyadna waa waadix taasna laakiin san imika ii taalla qaala abu bakrin waxaa loo qaadan karaa abubakr iyo wakiic inay dee laba ninoo siman ay yihiin xadiidkana israil kaba warinayaan mana sina waa laba nin oo isu sheeka bal markaa maxay noqonaysaa un qaala abu bakrin abu bakr ba wuxuu yihi waxadaanaa xuseynta iskaga cadafo waxadaanaa wakiicun oon iskaba qadartay can israa oo wakiicna israa buu noogaba waramay zaa-idana israa buu uga waramay markaas shucbana israa buu kaba warramaya bal intaa weeyaane wax cibaaradan ah waa wakiicun tan oo barhkoodna xadaanaa wakiicun ay dhacdo iyadoo aan ishkaal jirin ama waa wakiicun xadaanaa ishkaal ma jirto ee marka abubakrin waa wakiicun la yidhaha la moodo in labadooda ay iskaba cadfan yihiin oo labadooduba israail ay ka wada warinayaan markaas baa yar dee aan xaaladu aanay ahayn oo bal u yar baahanun tanbiihaasba wey ama kulluhum ta ciddu sheegaya waxa weeye waa israail mid midna waxa weeyaan zaa midna waa shucba saddexdoodaas ayaa maxay ka wada wariyeen can simak bni xarbin marka waa israail shucba zaa saddexdaas israail ibn abi ibnu yunus ibn abi isxaaq weeye waxa weya waa nina hiqa ah oo xaafid ba marka la eega khaasatan xadiidka awogiye ayaa simak ibn xarbin ka wada warinaya xadiidkuna waa kii makaan kaba soo baxnay xadaثna mحamed بن rاafiع qala xadaثna cabdالرaزاq بن hmam qala xadaثna mcmr بن rashidi عan hmam بni mنbهi akhi whb بni mنbهi qala wuxuu yihi hmam waa sanadku waaba صaxiifadii aan habeedna kasoo yar waranay ee صaxiifatu hamaam can abi hurayrata lahayn boqol iyo sideed iyo soddon xadiisba weeye isnaad keliya lagu wada wariyo muslimna dariiqan imaka caawa raacun baynu horena ugu soo aragnuu raaca oo dee bal inta uu ka warinayo bukhaari laakiin waatan lahayn daabit gaara ma laha kol waxa weeyaan isagu oo si gaare dee kolba sibuu kuba wariya haddaba isagu laakiin siiqadan baa muslim raaco aada iyo aada u cad oo siqada dee waa صaxiifadii inaanu xadiidkii koobaad ahaynma uu kuma caddaynayo ama wahb munabihani xadiidka riwaayo kuma laha ee hamaam ibnu munabih waa wahb ibnu munabiho isaguna mashhuur ahaa kama dhimidoona markay noqoto akhbaarta israailiyaadka aqdaamtoodii ragga ugu waaweyne arkaanta dee akhbaartan israailiyaadka kutubta kuwa badan waa meelaha ugu badan ee laga wariyo wahb munabihiyo kacbulaxbaar iyo taasbe waa nin de sidiisaba iqo eh, lakin waa nin kutubtaasna yaqaanay akhbaartaasna janibkaas in badan hadiyo goor wahb loo tiiriyo ninkaa waa walaalkii un weeye lakin xadiidka wahbi maka riwaayo inooguma laha wahb ibnu mudabin qaala wuxuu yihi markaas hamaan baa odranaya hada kani waa xadiidkan uu inoo soo wadaa maakii weeye xadathana waana axaadiiii صaxiifadu sheegaya man ama hada kani waa axaadiiii صaxiifaduba ma kii weeye xadathana abu hurayrata abu hurayra uu noogu waramay can muxamadi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam fadakara markaa hamaam wuxuu sheegay axaadiثa minha ama fadakara abu hurayra wuxuu sheegay axaadiثa minha axaadiثa waxaa kaba mid ahayd waqala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm marka xadiidkani kii koobaad maaha waa kuwii dhexda kuba jiray marka cibaaradana si dee sanadkana ka hore ayuu ku maqlay muslim kuwa kale lama kumau maqlin saasuu cibaarada usoo qaatee laa tuqbalu salaat salaatu axadikum axadkii salaadiisa lama aqbalayo ma ansaxaysa wey idaa axdatha haddii xada uu xadatho waysadu ay kaba jarto xadad ku yimaado xataa yatawada ilaa uu ka weysaysanayo salaadiisaasi ma ansaxayso oo isagii asal ahaan salaada lagama aqbalayo wey xataa markaa yatawada ilaa uu baabu sifati lwuduu'i wa kamaalih waysada bal sifada iyo kayfiyada ay leedahay waa rasuulka ilaahay weysadiisiiba iyo siduu weysaysanayay iyo marka kamaalkiisa waysada dhan marka la weysaysanayo say sifadiisu tahay ayuu baabkiisi yahay oo xadiidka inoo soo socdaa dee waa waysatii ugu taabsanayd ee la weysaysta ayuu sifadii iyo kayfiyadiisi ay noogaba sugnaanaysaa xadaثna abuاahiri xadaثanii abuالطaahiri axmed bn cmr bn cabd لlahi bn cmr bn sarxin horeynu usoo aragnay kitaabka bilowyadiisi afilaya muqadimad intii ka dambeysayba kol kolna waa gooye abuاahir keliya ku gaabsadaaye وxarmlة بن yaحya tujibiy qaala labadaasba waxay yidhaaheen akbarana بن whbin cabdالlahi بن whb can yunusa intaasi waa reer masre can yunus بn yazid اlayli can ibn shihaabi ana cada bn yazid alaysiya ninkaa taabiciga ibn shihaabna waa taabici waana nin hiqa cada ibn yazid alaysi horeynu usoo aragnayna Ah, xadiiskii bal masalan kole xadiiskii adiguba horeynu kuma soo aragnay akhbarahu ayaa u waramay oo wuxuu ugu waramay ana xumraana xumraan mawla cusmaana cusmaan mawlihiisa cusmaan baa xoreeyey waa mawlihiisii khaadimkiisii haddaba ninkaa nin hiqa ana weeye haddaba xumraankaayoo cusmaan mawlihiisa ahaa ayaa akhbarahu cadaa bnu yaziid u waramay wuxuu ugu waramayna ana cusmaana ibna cafana radia allahu canhu dacaa wuxuu dalbay biwadu'in halkan wawdaan fadxinaynaa biwaduin imaka maaha ficilkii ama weysaysigii waa biyihii lagu weysaysanayey wayadu markaa way kor dhaban tahay biwaduin biyo ayuu hi ii keena fatawadaأa markii biyihii loo keenay ayuu weysaystay fagasala fadan dambe waa tafsiil bay u tahay tii hore oo ama tafsiirkii bay tahay waysadii uu weysaystay say u dhacday san soo socota waa tan iyadoo mufasala ay noo soo socoto cثmaan iبn cafaano markaa amiir اlmؤminiin ah oo masjidkana ag fadhiyey ayaa waqti salaadeedna waa dhowaa ayaa dalbay in loo keeno weel biyo ay ah ku jiraan baa loo keenay weel caadiya oo dee af ballaadhan baa loo keenay fatawadaa u weysaystay si u weysaystayna waa san soo socota oo fakasala wuxuu maydhay cusmaan ibnu cafaan kafayhi labadiisii kaf waa labadiisan baabaco halaata maraatin saddex goor ayuu maydhay labadiisaa baabaco waa labadiisa kaf e, waana sunno weeye tani waana in walow dee marka uu ruuxu weliba hurdo kasoo tooso layna faray oo dee amarba uu jiro inaanu weelka gacanta gelin haddii dee weelalkaa gacanta uu dardarsanayo ilaa uu maydho haddana xadiidku furdo laga soo toosay may jirin ee waa inay dee sunno gaaraba tahay oo markaa la weysaysanayo horta la faraxasho u faraxashay arrinkuna saddex goor buu weliba mar kastaba waa ku shubayay oo uu faraxalanayay taasuu sameeyey uma madmada wastanara uma madmada uu luqluqday wastanara waanu sandaarsaday kolley madmadada waan garanaynaa waa biyo afka laguba dee la geliyo ama lagu qaato waliba say leeyihin madmadada dhani waa in dee uu ruuxu yar warwareejiyo maha intuu afkii geliyo ma uu iskaba soo tufa ama uu liqo eh, laakiin afkii marka uu biyihii uu dee eh, yudiiru wayuxari ku dhaqdhaqaashiyo uu luqluqdo dee adigu si fiican u luqluqdo istisaamkuna asarka hore waa wixii sanka la gaadhsiiyey oo dib loo soo celiyo eh, laakiin axaadiisba way noogu imanaysaa istinshaaqii baa marka uu laba socdaaba waxa weeyaan istinshaquna waa ruuxii biyaha sankiisii dee neeftiisa intuu dib ugu jeedo ugu jiido intuu gaadhsiin karo gaadhsiiya istitaarkuna waa iyadoo lasoo celiyo waxay leeyihin asalka hore waxaa lagaba ka soo jeedaa annasra oo nasradna waa daraftan sanka caaradiisan ayaa nasra la yidhaahaa oo dee kolley waa daraftii anfko dee markan ama cinda alistinshaaq oo kale ama cinda alistihaar waabay dhaqdhaqaaqaysaa bal haddaba taas baa asal hore yahay laakiin istihaarku waa soo saarkan dambe istinshaaquna waa marka hore ee waxaana kolley mi istinsaar jira istinshaaqina waa jiraaba weeye bal haddaba taasuu laba yimi imaka halkan imaka halkan cadad inooguma sugna axaadiisna haddii a way inoo socon doontaa kollayna dee habeenba ama de xadiidba waxba inooguba iman doonaayo maaha inaan niqaada ku wada joogsan doono bal rasuulka ilaahay uu luqluqday waana sandaarsaday uma asara me waa cusmaan ibnu cafaan baan weli wadnaa xadiidka rasuulka u tirin doonaaye uma kasara uu maydhay weja wejigiisii buu maydhay halaaa maraatin saddex goor ayuu wejigiisii maydhay saddex goor buu wejigiisii maydhay oo macnaa dee saddex goor buu markaa wejigii maydhay uma kasala uu maydhay yadahu gacantiisii alyumna midig ila lmirfaqi ilaa mirfaqa weeye <clears throat> oo ilaa halkaa mirfaqa ayuu markaa maydhay uu gaadhsiiyo dee kolley intaa ma laga dheerayn karaa iyada halkan inooguma sugna laakiin kitaabka intaynu kuma jirno dahaaro ayaa wixii dee bal taas u daliilahaa in la dhaafinayo maxalka fardiga ama ciddii dee culimada ee sunna kuba tidhi wixii ay u daliishadeen way noo iman doontaa insha allah kitaabkana waxbaa kuba sugan ee imika halkan waa ilaa intii waajibkii ayuu kuba gaabsado ilaa halkaasuu maydhay alaaa maraatin saddex goor uma kasala uu maydhay yadahu gacantiisi alyusra bidix mila dalika intaa in laeg waa saddex goor bu iyadiina maydhay uma masaxa uu masaxay ra-sahu halkan uu masaxay madaxiisii un baaba inoogu sugan wax intaa ka badani iyada inooguma sugna weeye oo ah saddex goor buu masaxay inooguma sugna kolley culimada intooda badanna qowlkoodu waxa weeye markay madaxa masixitaankiisa noqoto inaan lagu celcelinahayn ee mar keliya lagu gaabsanayo sunuuna uu kaa yahay taas bay tahay waayo axaadiidka saxiixa baabka kuma sugan kuwana waxa kuma sugan ba dee waxa weeyaan unin iyadoo mar la xadidayba oo mar buu masaxay kuwana waxa kuma sugan san oo kale isagoo mudlaqa uu masaxay uun laakiin inma dee kuma sugnaa saddex goor iyabuu masaxay kolley shaafici oo kale iyo qolooyin baa iyagu ku tegaya in saddex goor iyadana madaxa la masaxayo bal wixii xujadooda ana kolley caawa haddii ay isu inoo suurto gashana wax waan yar arki karnaa laakiin waa lafdi mujmala in markan xadiisyadan xadiiska cusmaan dabadi axaadiista kala gaadhnana bal markaasaan wixii jira aan yar eegi doonaaye laakiin akar اlculamaa waa tan axaadiista صaxiixe cusmaanna bal waxa weeyaan mid mujmalo inoo dambeeyo saddex saddex goor uun markaana iyadoo la kala qaadqaadin laftigaa yimi mooyaane waxa kale ama iطlaaqan baa kuba yimi xadiidka cabdillah axaadiidka kolley taas bay isagaba badantao markaa waa inaan laguba celcelinayn jaanibka kalena wixii xujo ah iyo bal wixii jira iyadoo ama kitaabkeedna ha noqoto ama kutubta kale sida abi daudi haba noqote wakti kale aan caawa ahayn baan insha allah waayo axaadiisu way soconaysaa hadii ala idhahay bal taas weeye uma masaxa ra'sahu uma kasala rijlahu lyumna lugtiisii dhidig wuu maydhay ila ilaa labada kuraamood waa intii faradigii weeye ilaa labada kuraamood ayuu gaadhsiiyey ثaلaثa maraatin saddex goor baan u maydhay uma gasla اlyusra lugtii bidixna waa maydhay mila dalika intaa in leg oo iyadoo xaduna ay tay ilى اkacbayn gees kalena uu saddex goor maydhayo uma qaala wuxuu yihi cثmaan بن cafan ra'aytu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baan arkay oo tawadaأa weysaystay naxwa wudu'i hada waysadaydan dee mid lamid ah mitri kama cabire naxwu kama cabiro waxaa dhici karta inaanu dee heerkii rasuulka ilaahay wada gaadhsiiyey aanu dee isagii wada gaadhsiin karin waysadaydan oo kale rasuulka ilaahay oo weysaystay baan arkay waa dee markaa kayfiyadiina waan aragnay waana kayfiya dhan weeye uma aan u baahnayn ba sharax sidaasa lasii sharxo uma qaala wuxuu yihi rasuul llahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay ba wuxuu yihi man tawada isagoo waysadaa weysaystay ayuu yihi rasuulka ilahay baa yidhi hadalkan ruuxa weysaysta naxwa wuduu'i haada waysadaydan oo kale ruuxa weysaysta oo bimacnaa saa an weysaystay oo kale u weysaysta uma qaama kaca oo farakaca ragcatayna laba ragcadood tukada markuu weysaystay dabadeed ee haddii bal matalan labadii ragcadood sunnihii wudu ah bal xadiis bilaalna way nooguba imanaysaao waa sunno jira ruux hadduu weysaysto waxaa loo sunaynayaa haddii aanu salaad kaleo markaa u joogto u tukanayaa jirin raatibo uu tukanayaa jirin inuu laba ragcadood tukadaba oo mar uu rasuulki ilaahay bilaal uu ku arkay janno sanqadhiisa hortiisa wuu kaba maqlay oo uu sheegay waxyaalihii uu arkay ayuu yihi maxaad adigu dee taa kuba mudatay oo wuxuu yihi camalka ugu rajo badan uu isleeyahy malaa camalka halkaasaad kuba gaadhay isagoo u sheegaya markastoon weysaysto horta haddii xadai gaba yimaada waan weysaystaa markastoon weysaystana laba ragcadood baan tukadaa bu ihi o bal markaas waa hadda waxaan leeyahay labadan ragcadood sunaha way noqon hadduu salaad farada tukaday laba ragcadood kala tukadayna way u unoqonaysaa oo dee maaha n waxa weeya shardi in laba ragcadood oo sunat alwudu lagu magacaabo si uu fadligan u muto inuu tukanayo hadduu salaad kaleba tukadayna way u noqon une basan dee iminka taxiyatulmasjidka oo kale masjidka markuu soo galo in laba ragcadood tukado intaanu fadhiisan waa layna faray oo dee waa layn taas haddana hadduu salaad raatibaa tukado ama salaad farada tukado ama inaan isagoo fadhiisan uu salaad tukado taxiyadii waa uu la yimi taasba wey laa yuxadiu arrinkana muhima fadliga sida lagu mudanayo oo laa yuxadiu aanu sheekayn fiihimaa labadaa ragcadood dhexdooda nafsahu naftiis naftiisa aanu sheekayn oo ujeedadu salaadiibuu galay qalbi khaashica oo salaada uu tukanayo mooye wax kale aanay ku jirin ka faaruqa umuuro addunya iyo wax kale ayuu isaga kuma tukaday bal matala haddii khaadir kusoo dhacay jiro isagoo aanu iktisaar lahaynu markiiba iska celiyuu kama jeedsado kolle fadligii kama mancinayso waayo cibaarada naftiisa aanu u sheekayn oo wuxuu iktisaab iyo uleeyuu isagu wadwadayo haddaba aanu naftiisa waxuga uga sheekayn gufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama min dembi gees marka laga eego waa camal kooban lakiin jan marka laga eego ah ilaalin ruuxu qalbigiisa ilaaliyo inta uu labada ragcadood ku jiro wax kale aanay qalbigiisa soo gelin oonay kuba soo dhicin ama aanu isagu naftiisii ugaba sheekayn kolley waa maxal u baahan malaa mujaahado iyo dee ruux bal masalan kolley arrin weyn weeyebe ruuxii adigu bal taa lagama helo dembigiisii horaa loo dhaafaya kolley bal dembigaa lagu dhaafayo waysada iyo salaadani ku yahayna ee baabka intaynu ku jirno ayaabay inoo iman doontaa de alayidhaha qaal ibnu shihaabin ibnu shihaab baa wuxu uhi waa ninkii xadiidkaba warinayay isagu sanadka kuma sugnaa wa kaana culamaauna culimadeen waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahaa hada lwudu waysadan imika uu cusmaan weysaystay waa san saddex saddexna waa maydhaya dee intiiba la maydhayay waysada caynkan ih asbagu maa kii ka ugu taabsan weeye yatawada'u bihi axadun axad uu weysaysto lisalaati macnaha waysata ugu taabsan ee ruuxuu salaad u weysaysto tan weeyaan oo saddexdu waa intii kamaalka ahayd wey naweyne tarjamadu dhigtay baabu sifati lwudu'i wa kamaalihi buu yihi saddexdu waa wax laga ziyaadin karaa ma jirto lama ziyaadinayo laba iyo midna waa lagu kaaftoomi karaa way banaantao rasuulka ilahay ba kaba sugnaatee laakiin intii ugu taabsanayd ugu kaamilsanayd tan weeye sadee imika xadiidkan weli xadiidka duruqdiisna way noo socotaa وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna يعقوب بن إبراهيم qال xadثnي أbي أbي إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن cضاء بن يزيد الlaysiye عن حمران مولى cثمان أنه rأى cثمان buu arkay حمران dacاa dalbay بinاء wel biyo ay ku jiraan فأفرqa waa shubay intana inoo soo korodhay waana xadiidkii un عalى kafayhi labadiisii kaf ayuu ثaلاثa miraadin maعnaa gacantii muu gelin weelkan loo keenay weel afbanaan weeye gacantana uu gelinayo marka hore marka horta intii aanu gacanta gelin ayuu saddex goor gacantiisa ku shubo s waa saddexdii goor ee uu faraxalanaya ama labada kaf maydhayay oo taasna ay dee iyada inooguma sugan walo marka horena aan yar tilmaanayn bal wixii weele dee af banaan sian qasabada haddaad ku weysaysa sama ibriq iyo wax lamida ood ku shubanaysa iyada dee hadalkaasi ma imanayo laakiin weel afballaadan haddaad gacantaada gelgelinayso ku weysaysanayso horta marka hore intaan taa la gaadhin faraxalashada yaan gacanta la gelin inaha lagu shubo markaa dabeeta la maydho labadii ka saddexdii goor la maydho markaas buu ruuxu gacantiisa gelinaya xataa ayaanu hurdaba kaba soo toosin waayo hurdada si gaara ayaa nas dambeeya kuba yimi calaa kafay halaata miraadin fakasalahuma u maydhay uma adkhala yamiin eg yamiinow gacantiisiibuu geliyo filinaay marka kale kol hadii dee ay dhacdo gelintan gacantii biyihi mustacmal kuma noqonayaan oo iminka biyo mustacmal oo la yidhaah dhow laguma weyseysan kara ma noqonayaan gelintane wuu gelgelinaya rasuulka ilaahina waa siduu yeelaya salawaat ullahi wasalaamu alayh firinai famadmada u luqluqdo wastanara uma gasala wajhahu halaaa maraatin saddex goor buu wejigiisii maydhay wa yadayhi labadiisii gacmoodna waa maydhay ila lmirfiqayni halaaa maraatin waa midba dee saddexdii goorsaynu soo maray uma masaxa bira'sihi madaxiisii buu masaxay waa halkan eegtana waa muطlaqun sida markii hore baan kuba soo maray walow markii hore biyaanay nooguma sugnayn uma masaxa ra'sahu bal xagga qadarkee la masixi karaa iyar ma lagu kaaftoomi karaana taasna kolle xadiidka cabdillahi bni zayd iyo waxyaalaha inoo dambeeya bal waan arki doonaa insha allah mar kale una imaka halkan kuma joogsanaya uma adkhala waaya uma masaxa birasi uma gasla rijlayhi ثaلaثa maraatin labadiisi logood buu saddex goor e waana xadiidka waxay noo soo kusoo aragnay ilى اkacbayn uma qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi man twadaأa naxو wuduءi hada uma صalىa ragcatayni laa yuxadiثu fihima nafsa ufira lahu ma taqadama min dembi waa dee shay umuurta adduunyiya waxyaalaha aan salaada ku tacaluqin kaba mida aan naftiisa ugu sheekayn waxa qalbigiisa ku jirayo taasi waa inuu la socdo waxaan uu leeyahiy waxa uu samayn ama wax salaada ku tacaluqsanun fikirkiisa uu noqdo markaa dembigiisa horaa loo dhaafaya baabu fadli lwuduu'i wasalaati caqiba wuxuu u baabaysan yahay xadiidkii cuhmaan baa inagu soo socdo haddana weysadu fadliga ay leedahay iyo salaad bar weysada dabadeed la tukado iyaduna bal fadliga ay leedahay in markuu weysaysan ruuxu uu tukado xadaثna qtaybaة بن سacيidi وcثmaan بn mحamed بn abi shaybata وإسحاaq بn ibrahim alxamdaliy wlafظ lqtaybaةa qala isxaaq aخbarana waa tan idhina isaga gaaliba aخbarana buu adeegsa isticmaala وqala اآkخrani xadaثna jariir عan هisham بn curwata عan abihi عan xmrana waaye waa bal imaka markii hore ibnu shihaab ba ile imaka curwat ibnu zubayr baa warinaya o ximraan kaba warinaya mawla cثmaana qaala samictu cثmaan bna cafan ayaan maqlay walxal huwa bifinaaءi lmasjidi masaajidka halkan daaradiisa uu joogo waa masaajidka hareerihiisii banaanaa un uu kuba sugan yahay fajaءa wuu yimi almuadinu cinda alcasri waqti casra muadinkii uba yimi oo yihi waqtigii salaada waa jooga ayaan arkay fadacaa isagoo dalbay biwaduءin biyo uu ku weysaysto fatawada u weysaystay waysadii nastay u dhacday wadsaynu xadiiskii hore kusoo aragnay riwaayadii hore waa xadiiskiune uma qaala wuxuu ihi wallahi baan ku dhaartee dadkii isagoo la hadlaya lauxadisanakum waan idin waramayaa o xadiian xadiis baan idin sheegaya waan u dhaartay iyadoon cidiba odhan noo dhaaro ee waana tay aynu kolley waxyaalana kuba soo aragno in istixlaaf iyadoonay jirin dhaarti kol hadduu ruuxu run sheegaya de hadduu dhaarto inaan baasi kuba sugnayn taasna aynu soo aragnay khaasatan marka wax muhima kuba adkaynayo lawlaa aayatun aayadi haddaanay jirin fi kitaabillahi kitaabka ilaahay kuba sugan oo de waxa weeyaan kole aayad haddii aanay ahayd lowla aayat mawjuudaة fi kitaab الlahi ma xadaثakum aayad kitaabka ilahay kusugani mid jirta haddaanay ahayn anagu idinmaa sheegeen aayaddana bal mar damba inoo iman doonta haddii la yidhaaho aayadda uu sheegayo manaa matala bal aayaddaas oo dee dadkii faraysa inaan haddaad cilmi agtaada uu kuma suganyaho cilmigii aan la qarin la sheego la caddeeyo haddaan intaasi jirin dee si aydaan arrintan isugu hadlayn si aydaan odhan kanaaba dembi dhaafo a ku mudanaysaan oo umuurihii kale aydaan ufudaydsan idinmabaaban sheegeen ma xadatukum wuxu uhi inii samictu rasuul اllahi salى الlahu عalيه wasalama yaqulu laa yatawada ma weysaysanayo rajulu haweeneydna waa lamid waa mithaal un muslimu muslima oo fa yuxsinu uu fiicneeyo alwuduu'a weysadoo si fiican uu weysaysto oo fa yusallii markaa tukada salaatan salaad ilaa oo la helo ruux muslima ama raga noqdo ama dumare si fiican wayse dhan weysaysta markaasna salaad tukada salaadaasi ama labadaa ragcadood ee sunihii wadu'a ha noqoto salaad kale haba noqotee salaad tukada gafara allahu lahu ilaahay waa u dhaafaya maa beynahu isaga dhexdiisa wixii adiya wa bayna salaati alati taliha salaada uu tukadiyo tan kale kuba xigta intaa udhaxaysa waayo dee labadii salaadood inta udhaxaysaba salaadii baa kafaaro u noqonayse ilahay baa dembigeedii uba dhaafaya dembigii dee kaba dhacay ayaa rabbi kaga dhaafaya camalka uu laba yimi وxdثna abو qrayb qال xdثna abو usامة xا وxdثna زهير بن حرب وabو qrayb qال xdثna وkiع xا وxdثna بن أbي cمر qال xdثna سفyاn جaميعا intoodanba سفyاn بن عuyeyna iyo waxa weeyaan dee labada sheekadiisan kale ee uu kaba warinayo imaka waxa weeye wakiic oo kale waa wakiic iyo abu usama intaa weeyaane جaميعا عن هiشام بhda الاسناaد wa هiشام بن curw عن أbيه عن حمrان وفي xadيiث أbي usamata haddaba أbي usame xadiidkiisa waxaa ku sugnaa fayuxsinu wudu'ahu markaa weysadiisii uu fiicneeyo halkay fayuxsinu lwudu'a lafdiga hore uu ahaa uma yusali maktuubata fayusali salaata bedelkeeda salaad farada uu tukado waa salaad farado marka uu tukado dee salaada uu tukaday kolle xadiidka horena way kaba muuqatay walow dee aan salaad kastaan laftiga hore malaa carabka igaba dhacay xadiidka in kii hore weysada mooye kaa hore mooye riwaayaadkii hore mooye maa beynahu wa bayna salaati taliyaha waa salaada uu tukadaya tii kale ku xigtay intii uba dhexaysay kuma fasiranta dambe haddaba salaad farada uu tukado waa gafar lahu lahu ma beynahu wa bayna salaati alati taliyaha taas baa macnuu noqonaya وxdثna زهير بن حرب qال xdثna يعقوب بن إبراهيم qال xdثna أbي عن صالح qال بن شهاaب ina شهاaب ba wuxuu hi bal xadيiثku kolley waa kii un baa inagu soo socday isaguna kolley bal mثalا aayadiina waan arki doonaa bal mثalا mar aayadda waan arki doonaa aayadda usheedo waxa weeyaan ninkan ibrahim بن سعد xadيiثka wuxuu ka warinaya صالح صالح بن kaysana hore inuu soo aragnay qaala ibnu shihaabin ina shihaab baa wuxuu yihi walaakin curwatu curwe yuxadisu waa waramayaa can xumraana xumraan buu kaba waramayaayo anahu qaala inuu yihi waa cibaaro imaka halkan inoogu sugan laakiin tuna dee kolley istidraag bay faa'iideysaa oo dee macaanideeday taasi kaba mid tahay waxaanu hadalkan ku ishaarayaa xadiid labaad oo ibnu shihaab leeyahay oo markaas ayuu adigu warinaya ayuunbaa meesha kuba sugane bal waxaa jirta bukhaari baa waxaa saxiixiisa kolley taas bay isaga halkan kaga caddahaye ibnu shihaab baa wuxuu wariyay xadiidkan cada ibnu yaziid laysi ayuu kaba wariyey cadahaasna xumraan buu kaba warinayey waxaanu isaguna kaba wariyey xumraan dee cuثmaan ibnu cafan xadiidka ximran ee cثman cafaan uu isagu kaba wariyay cada ibnu yaziidna kumay sugnayn lawlaa aayatun fi kitaab الlahi maa xadadtukumuhu walow dee sifadii weysadu ay kuba sugnayd isagoo markaa taa ku wariyay ibnu shihaab isdiraagu halkaas buu noqonaya xadiidkaa kaluu leeyuu noqonayaa macnaa saasaan cadaa oo sheekhiisii ah oo ibnu shihaab isna uguba sheekhaa ximranna kaba wariye kaba maqlaye laakiin curwe isagu wuxuu ku warinayaa cibaaradan ah waa intan dhaarta iyo lowla aayatun oo lafdiga cada ibnu yaziid aan kuba sugnayn taas bay isdiraagan yahay kollay bukhaarina arrintiisu taas way kuba sugnayd de markii dhaweydna waa tii aan solo aragnay eeg cada ibnu shiin markaa yaziid ibnu laythi xadiiskan dee imika baabkan aan kaba soo baxnay annahu ra'aa cusmaana dacaa biinaahi faafraqa calaa kafayhi markaa u weysaystay intuu yidhi ayuun baa buu wuxuu yihi man tawada'a naxwa wudu'i laakiin kumay sugnayn lawlaa aayatun fi kitaab illaahi riwaayada caddaa baanay ku sugnayn riwaayada curwe ayay kuba sugan tahay taasna uu wariyey ibnu shahaab tanna waa warinaya waana labada xadiise laakiin cusmaan labadoodubana laga wada warinayo marka istidraagga tan buu laba yimi isagu saasuu ku wariyey cadaa e laakiin curwa yuxadiثu can ximraana annahu qaala inuu yihi falama tawadaa cusmaanu iyada riwaayada cadaana waxaan yihi wuxuun baaba kuwa sugnaa halkaa markii uu sheegay waysada inuu cثmaan yihi qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه وsلم man tawadaأa naxو wuduءi hada marka muxuu yihi wuxuu yihi falama tawadaأa cثmaan qaala wallahi baan ku dhaartee lawuxaditanakum xadiiثa xadiiث baan idinku waramaya wallahi baan ku dhaartee lawlaa aayatun aayadii haddaanay jirin fi kitaab illahi kitaabka ilaahay kuma sugan aanay mid jirto ahayn xarfu imtinaaci lwujuud ma xadastumuuhu idinkuman warameen haddaan aayaddaas aayaddu sheegayaan in aladiina yaktumuna ma anzalna min albayinaati weeye waa kuwa iyagu qarinaya wixii aanu soo dejinay bayinaad ahaa ee waa taa ay kuba sugnayd ilaahay inuu lacnadayo iyo kuwa laaciniintiba ay lacnadayaan oo lacnad buu mudanaya ruuxa wixii dee xaq uu ogaa aan sheegin haddaba haddii aanay taasi jirin ma xadatkumuhu idinmaan sheegeen oo de malaa iktiraar iyo waxaas ugaba baqday inii samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaqulu laa yatawadaأ rajul fayuxsinu wuduءahu uma yusalli salaata ilaa gufira lahu waa loo dhaafaa maa baynahu isaga dhexdii waa salaadii o maa bayna salaadka waktigaa salaada u tukadiya salaadii kale ku xigtay intii udhexaysay wixii kaba dhacay waana sakaa'ire ayaa loo dhaafaya ilahay kaga dhaafaya qaala curwatu alaayaةu in اladina yaktumuuna ma anzalna min albayinaati wاlhuda wey ilaa qowlihi allaacinuuna lagaba gaadhayo weli xadiidkii waxa inoo socdo cثmaan xadaثna cabd بن حmayd وxajaaج بن shaacir kilahuma can abilwalid wa hishaam بn cabdilmarka de aطayaalisi weeyaan qaala cabd xadaثanii abulwalidi qaala xadaثna isxaaq بn سacيid بn cmr بn سacيid بn الcaas waa nin de aduu reer bani umaya qaala atbacu taabiciintia qaala xadaثanii abi abina waa سacيid بn cmr بn سacيid بn الcaas weeye oo isaguna kollay de dadka atbaacu taabiciinti un ahaa yuu kaba warinaya can abihi aabihii buu kaba warinaya aabihina marka waa cmr بn سacيid بn الcaas alashtaq weeye qaala kuntu waxaan ahaa cinda cثmaana cثmaan agtiisaan kuba sugnaa fadacaa wuxuu dalbay cثmaan bidahuurin biyo lagu dahaaro qaato ayuu dalbay faqaala wuxuu yihi kollay cmr بn سacيid بn الcaas baa dee la joogay inankiisa saciidna kollay isagana ma taabicuna maha atbaacu taabiciinti faqaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaqulu ma min imri'in ma jiro shaksi muslimin muslima taxduruhu ay ku imanayso o xaadirayso o u gelayso weeye salaatun salaad maktuubatun la farad yeelay oo fa yuxsinu fiicnaynayo wuduaha waysadeeda iyo wakhushuucaha khushuucdeeda iyo warukuuca macnaa si fiican oo wayse dhan buu weysaystay haddana markii uu salaadii galay salaaddee uu ku khushuucsan yaho naftiisii aanu waxyaalo kale iyo fikir adduunya waxyaalaha caynkaasi aanay soo gelin buu tukaday rukuucdeedii iyo sujuuddeediiyo salaadiina umuuraheedii kale u baahnayd buu taam yeelay haddaba ruuxa muslimka ee umuuraha lagaba helo ilaa kaanad waxay ahaanaysaa salaadaasi kafaaratan kafaaray u noqon limaa qablaha min adunuub wixii iyada kaba horreeyey khaasatan salaad ilaa salaaddii ka horreysay laga gaadhayo ee dunuub ahaa maa lam haddaanu laba iman kabiiratan oo dembi kabiira haddaanu kuba dhicin oo dunuubtii sakaa'irtayd waa laga dhaafaya macnaa maaha hadduu dembi kabiiraha ku dhaco sakaa'irtiisina lama dhaafayo salaadu kafaaradii way noqon laakiin dembigii kabiirada toobbuu u baahan yahay in laga toobad keenu u baahan yahay oo toobadii dhaantahayd la toobad keeno marka ka isaga salaadu kafaaro uma noqonayso laakiin hadduu dee sakaa'ir iyo kabaair iyo leeya sakaa'irtiisii baa lagaba dhaafaya tan wadalika kafaaranimadaas ay salaadaas uu tukaday umuurahaasna uu ilaaliyey weysadeedii fiicnayey khushuucdeedii rukuucdeeda ay kafaaro u noqonaysaa addahra kulahu maaha waktiyada salaadaha qaarkoodun oo waktigoo dhan intaa uu nool yahayba wixii uu la yimaadee taas ah kafaara uba noqonaysaa axaadiisna weli way noo socotaa xadaثna qتaybaة بن سعيid وأحmed بن cabdة الضبي qال xadaثna cabdالعaزيز وهو الdاrwrdiي عan زayd بن أسلم عan xمrان mولى cثmaan qala wuxu uhi ataytu cثmaan بن cafan ayaan laba imi u keenay bوضوin isagaaba biyaha keenay biyo uu ku weysaysto fatوضأ ثuma qala iن الناasa dad ayaa yتaxadaثuna waxay kaba waramayaan can rasuuli الlahi صلى الlaه عليه وasلم أxاadiث أxاadiث la adri aanan garanayn ma hiya أxaadiثaasi waxay tahay ilا lakin ani anugu ra-aytu anigu taa ma ogiy o de waxa de ama waxaa dhici karta hadda hakaba shakiyo hadduu doon de waa kuwa ay xafideen isaga aanu xafidinba ila lakina ani anigu ra-aytu waxaan arkay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam oo tawadaأa weysaystay mila wudu'i weysadaydan oo kale weysaystay hada kan ah uma qaala wuxu uhi man tawadaأa haakada ruuxa sidaa u weysaysta غufira lahu ma taqadima min dembi dembigiisii horea loo dhaafaa wa kaanat salaatu oo macnaha dembigan baaba waysada dhabta ah ee fiican ee taabka ah ayaa kafaarin dembigiisii u noqon wa kaanat salaatuhu salaadiisu waxay noqon iyo wamashuu socodkiisa ila lmasih masaajidka uu soconaya kol haddii dembigii lagaga dhaafay waysadii naafilatan ziyaado dee darajaad baa lagu kordhinaya xasanaad u kordhayay noqon xaggii kafaaradii waysadii baaba uba noqonaysa bal umuura waan kusoo yar noqon doonaa axaadiia inagoo isu yar wada geyn doona wa fii riwaayat bni cabdata ataytu cثmaan fatawada xadaثna qtaybaة بن سacيidi وabubakr بn abi shaybata وزuhayr بn xarbi walafd lqtaybata وabi bakrin labadan daasaale lafdiga zuhayr markaa ma laha qaaluu xadaثna wakiic can sufyaan can abi nadr can abi anasi ana cثmaana tawadaأ bاlmaqcad abi nadr kolley bilmaqaacid baan ujeedaa abi nadr horeynu soo marnay waa ninkii salim rabo odhanaya abu nadr horeynu kitaabka ugu soo aragnay abu anaskana waa imaam malik awowgii weeye isagana horeynu usoo aragno ninkii adeerkii ahay suhayl ibn abi malik suhayl aabihii buu noqonayaayo de waxa wey malik waxa la yidhi malik ibnu anas ibnu malik marka waa malik ibnu abi camirna kani horaynu isagana kitaabka waan kusoo aragnay ana cusmaana tawada waa weysaystay bilmaqaacidi maraa meelo la fadhiisanayo masjidka agtiisa ahayo ama uu fadhiisanayo dadka xawaajtooda ha kuba gudo ama weysaha ku horeysa ayayd maqaacidani bal haddaba bilmaqaacidi faqaala wuxuu yihi alaa uriikum maydin tusaa wudu'a rasuulilaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi siduu uweysaysan jiray dad kalena way la joogeen uma tawadaأa ثaلaaثa ثaلaaثa xubnihii buu saddex saddex maydhay waa weysaysay saddex saddex waa xadiidkii allah waa mujmalo dee waxaaba loo xujaystay madaxa masixitaankiisuna inuu halkan soo gelayo ina waa weysaysto saddex saddexe lakin waxaan leenahay in sha allahu tacala masalada si gaara ayaan waqti kale ugu laabmi doonaa wazaada qutaybatu fi riwaayati qaala sufyaan sufyaan wuxuu yihi qaala abu nadr can ab can abi anasin qaala wacindahu cثmaan agtiisana rijaalu rag ba ahaa markaasoo la joogay min asxaabi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam de arrinkii iyo tiina way ku waafaqeen oo kumay inkirin weeye xadaثana abu quraybin محamed بن العلاء وإسحاq بن إبراهيم جميعا قال أbو qرayب xdثna وkيع عن مسارع عن جامع بن شداد أbي صخرة قال سمعت حمران بن أbي حمران بن أbاna ama أbاnin waan تصريفin karnaana waana ninkii mawlaha cثmaan u ahaa qاaل كنت أضع لcثmaan ظahوrahu ظahوrkina imaka eeg waa tan dadu way fadxisan tahay waa wuxuu ku dahaaro qaadanayo waa halkii wadu u kaba cabiray biyihii ayaan udhigi jiray ku weysaysanayay falama ataa alayhi ywm fama ataa calayhi yawm may dhacahayn ama may marahayn isaga maalin ma marahayn ilaa wahuwa yufiidu calayhi nطfa macnaa biyuu isku shubi jirayo waa maydhan jirayba waqaala cثmaan cثmaan wuxuu yihi xadaثana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi baa noo waramay cinda sirafina ka bixitaanka iyagii ama ka gadoonka iyagii aan kaba gadoonen kaba baxnay min salaatina hadi salaadan aan tukano waa salaad ay tukadeen qaala mascarun uraha waxaan umalaynaya alcasra waana ti aynu soo marnay muadinku inuu waqtigaa uba yimi casr baabay ahayd faqaala wuxu uhi rasuulki ilaahay ma adri ma garanayo uxadiثukum bishayin aw uxadiثukum bishayin shay miyaan idinku warama aw askutu oo rasuulka ilaahay baa leh ee marka la eego xagga maslaxada iyo waxani dad mooyin mise talow in lagaba qariyo ayaaba uba roon ayuu yihi ma garanayo inaan wax idin sheego iyo inaan iskaba aamuso faqulnaa waxaanu yihi ya rasuul الlahi in kana khayra hadduu wuxuu khayr leeyahay oo anaga khayr noo leeyahay faxadithnaa noogu waran kaa hanaga qarin wain kana kayra dalika wuxuu lakin haddaanu khayr ahayn allahu warasuulu aclam dee adiga iyo iyo rasuulkiisa ogo sida dee kolba ay danto iyo maslaxadu ku sugantaye qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ma min muslimin yatadaharu ma jira ruux muslim oo dahaaro qaadan fa yutimu dahuura dahaaradiisii waysadiisii ama dahaaradiisii taam yeelaya aladi kataba allahu caleyh eeg dahuurku waa waajib ilaahba baa farad yeelay dabel matalan kii ilaahay ku farad yeelay bal xadiidkuba sida imaam nawowi leya wuxuu inoo tilmaamaya ama inoo faa'iideynaya kol haddii rasuulka ilah yidhi aladi kataba allahu calayhi waysadna in waajibana ay leedahay sunayaallo ay leedahay walow dee in la taam yeelaa oo waysadii dhammayd ee la fiicneeyee isbaaqu ay taa tahay fadli ziyaado ay leedahay haddana hadduu waajibaadkii ku gaabsado fadligan waa mudanaya waayo rasuulki ilahi muxuu yihi aladi kataba allahu calayhi oo fa yusalli hadihi salawaat alkhamsa salaadaha shantaa markaa tukada ilaa kanat kafaarata lima baynaha salaadaha shantii waxay unoqonaysa kafaaraatin lima baynaha inta udhaxaysa oo salaad kastaba ilaa salaadii ka horreysay wixii kaba dhacay ayaa ilaahay kaga dhaafaya xadaثna baabkaan iska dhamayn labada xadيث waana xadيثkanun xadaثna cubayd للh بن mعاad qala xadaثna abi xa وxadaثna محamed بن mثنى وبن بشhاr qala xadaثna محamed بن جaعفr qala jamiica xadaanaa shucbatu can jaamic bni shadaadin jaamic bni shadaadna waa ninka abu sakra aynu imika soobahaynay un qaala samictu xumraana bna abana ayaan maqlay yuxadisu xaal uu waramayo abaa burdata abaa burda fii hada lmasjidi masaajidkan isagoo ugu waramayo kolleyna waa ciraaqun fii imaarati bishri ninkii bishri la odhanayey waktiguu dhulkaa ciraaq isagu amiirka kaba ahaa kolley bishrigana waa cabdilmalik ibn marwan bay walaalo ahaayeen oo bishr ibnu marwan baa la odhanayay oo markii la dilay muscab ibn zubayr la dilay dee markaa kolley ibn zubayr ay hagga ciraaq laga qabsaday walaalkiina halkaa laguma dilay ayuu cabdilmalik ibn marwan u magacaabay labada ciraaqtay kaba cabirayaan mama labadii magaalo waa basre iyo kuufaba walaalkii bishri ayuu uba magacaabay isaga halkaa joogay walow isna markii dambe halkaa lama dilina uu kuba dhintay marka bishr ibnu marwan ninkaasba weye haddaba waktigii bishr uu ka telinayo weye waana dee waktigaas oo kolley waa dhowr iyo lixankii hijrada ayuun bay noqonaysaa dabadeed waqtigaa dee muscab la dilay taase adugu waktiyadaa hore un intaan xijaaz isaga laguma dilin baa markii hore ciraaqiyo lagala wareegay haddaba fi imaarati bishrin ana cusmaan bna cafana qaala oo markaa haddaba imaaradii bishri bay waktigaas wakti dambay ahayd ximraadno ximraadna wuxuu waramaya abaaburda lakin jaamic ibnu shadaad abu skre waa maqlay oo uu la joogay marka muxuu yihi qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam man atama اlwuduءa kama amarahu الlahu taعaalى ninka u taam yeelo waysada sidii ilaahay amray ina waysadii baaba kafaaro noqonayo ne faالصalawaat اlmaktubaatu kafaaraat lima baynahuna waysadoodii kol hadii la fiicneeyo salaadihii shanta ayd wixii udhexeeyey ayay kafaaraat u yihiin hada xadيiث بن mعaadin walaysa في xadيiثi gundari في imaaraةi bshrin kuma sugnayn walaa dikr المaktubaati lakin iبn mعaad ayaa xadiikiisa intaas dham dee la dheeraa xadaثna haarun بن سacيid بن اأliي qala xadaثna بن wهbi qala وأخbaranii مkrmة بن bukayri عan abيه عan xmrana mawlى cثmana qala twضأ cثman cثmaan baa weysaystay iبن cafana yوma وضuءa xasana weyse fiican waana weysadii aynu soo marnay saddex saddex ahayd ثuma qala raأytu rasuul الlahi slى الlahu عalيه وasلم twضأ faأxsن الوضوء ثuma qala man twضأ hakada ثuma kharaجa ilى الmasjidi masaajidkii u baxa laa ynhazhu ilا الصلاaة salaadu mooyaane wax kaloo saaraya aqalkiisa waxaa ka saaray ama halkii kale kaleu joogay salaadu mooye wax kaloo bixiyey kiciye aanu jirin macnaa wuxuu baxay waa ilahay daraadii aad salaad soo tukatad qarad kale ma lahayn gufira lahu waa loo dhaafaa maa khalaa min de talaabooyinkiisa usii tirsanaanayo maa khalaa min dembi dembigiisii horea loo dhaafaa bal xadiidkii baabka ugu dambeeyey iyadoo axaadiitan kollay baabka kale madaxiisa markan gaarna aan cashar kale kusoo yar noqon doono khaasatan aan sida yar eegi doono waayo axaadiis isku dhow وxadثnي abu الطاhر ويuنس بن عبد الأعلى qال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاad بن عبد الرحمن حدثهما عن حمrان dhowr taaبعي baa israacay حكيم بن عبد اللahi نافع بن جبير iyo عبد الله بن أبي سلمة معاad بن عبد الرحمن iyo حمrان waa intuba wada taaبعين oo bal mثلا marka aفر taaبعي ba xadيثka kala warinaya markaa laba ina way wada socdaano way siman yihiin عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأصبغ الوضوء waysada taam yeela ثuma مشى إلى الصلاة المكتوبةi ma صلاadii مكتوبada u socda si uu soo tukado فصلaha مع الناس dadkii la tukada أو مع الجaماعaةi shك من الراوي ama جaماعadii la tukada أو في المسجد ama hadii dee laga hor dareeray أجrigii waa leeyahay maساaجkiiba kuma tukada غفر الله له ذنوبa ذنوبtuna waa dee ilaa salaadii ka horeysay bal dunuubtuna waa taa id marka aynu soo maray maa lam yu'ti kabiiratan baabka kan ka dambeeyana umuuro taasa inooguma sii sugan markaas baan axaadiian isku yar wada xidi doonaa haddii ala yidhah insha allahu tacala allah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta